caalamkow waa maalin caano casiisna siiye ciida ciida ciida ciida maanta ciid wanaagsan ciida caalamkow waa maalin caano casisna siiye ciida ciida ciida ciida maanta ciid wanaagsan ciida ciziyo sharaf iyo farxad ku ciida camalka suuban masjidka camira ciziyo sharafiyo farxad ku ciida camalka suuban masjidka camira salaada ciida dumarkiyo caruurtiyo cirolegeeya ciida salaada ciida dumarkiyo caruurtiyo cirolegeeya ciida ciida ciida ciida maanta ciid wanaagsan ciida caalamku waa maalin caano casiisna siiye ciida caalamku waa maalin caano casiisna siiye ciida ciida ciida ciida maanta ciid wanaagsan ciida ciidankii allow cadowa ku ciida ciidena ka cayriya cunaha ka gura ciidankii allow cadowa ku ciida ciidena ka cayriya cunaha ka gura cadowgan joogo dumarkiiyo caruurtiyo cirolelaayay cayri cadowgan joogo dumarkiiyo caruurtiyo cirolelaayay cayri cayri cayri cayri gaalkan cayri maantana cayri caalamko waa maalin caano casiisna siiye ciida ciida ciida ciida maanta ciid wanaagsan ciida caalamko waa maalin caano casiisna siiye ciida ciida ciida ciida maanta ciid wanaagsan ciida